assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo tobnaad ee kitaabka inaanay taasu ayna sadaqa ayna ahayn oo ay iska tahay wax caadi ama muxuu ahay ayna sidaaba ugu aabayeelaynin marka isagaa ugu ajri waan abi cabdillaahi wayuqaalu abi cabdiraxmaan hawbaan ibni bujduda mawlaa rasuuli llaahi sala allahu alayhi waali wasalama qaal qaala rasuul llahi sala allahu alayhi waalih wasalam afdalu diinaarin diinaarka ugu fadli badan yunfiquhu rajulu ninku uu bixinayo waxaa ugu fadli badan diinaarun yunfiquhu calaa ciyaalih diinaar uu ku masruufayo ciyaalkiisa wa diinaarun yunfiquhu calaa daabatihi fii sabiili اllah iyo diiwaan uu ku masruufayo faraskiisa jihadka fi sabiili اllah uu ugu duulayo wadinaaru yunfiquhu calaa asxaabihi fii sabiili اllah iyo dinaar uu ku masruufayo rufaqadiisa isaga la socotee jihaadka kula jirta saddexdaas ayaa ugu ajri badan marka saddexdaa labana jihaadkay ku saabsan yihiin midna wuxuu ku saabsan yahay ciyaalkiisa kusaabsan kii ciyaal ku saabsanaabu haddana horraysiiyey siduu kii horeba uu fadilo u horraysiiyey rawahu muslim wacan ummi salamata radi allahu canha qaalat qultu yaa rasuula allah waxaani rasuulka allow hal lii ajrun fii bani abi salama an unfiqa calayhim ajar ma ku leeyahay ilma abu salama abu salama ninkeedii buu ahaayo abu salama ibn cabdilasad almaqzuumi radia allahu canhu oo ninkeediina in adeerkeediina abuu ahaayo jihaadkii ku dhintay qaswatu uxud dhaawac soo gaadha u dhintay markaas carruurteedii ay korinaysay bay waxay leedahay masruufka aan carruurtayda masruufayo أجر ma aan ku leeyahay walastu bitaarikatihim haakada wahaakada kii ka tegaysana miihi dayacnayo xag iyo xag u kala cararaye kollayba waa masruufayaaye ma ku leeyahay ajr inamaa hum baniya waa un caruurtaydii carruurtaydii weeyaan kulla dayn maaye ajra ma ku leeyahay taasay marka ugu malaysay carruurteeda ahaanta ahaanshahaas inayna ajri ugu lahayn sidii xadiid hadda ka hor aan soo maray yaziid ibn akhnas radia allahu canhu lacagtii uu sadaqaysanayay ee wiilkiisa uu qaatay ugu marayay inayna wiilkiisa sadaqa ugu bixin ee nabiguna sala alla alay slam u sheegay inuu u baxdo sidaasoo kale marka umusalamana ay u faqaala nacam laki ajru maa anfaqti calayhim muttafaqun calayh haaho waxaad leedahay waxa aad ku masruufta ajarkiisa waad leedahay xadiidka zaynabna iyaduna isaguna insha allah waa imaan doonaa haweeneydii cabdullahi bni mascuud ahay muxuu ahay ninkeeda iyo carruurteeda iyo waxay siisay ku sadaqaysatay sadaqo u yihiin wuu u sheegay nebiguna sala allau alay wasalam wacan sacd bni abi waqaas radia allahu canhu fi xadiidihi aطawiil aladii qadamnaahu xadiidkii sacd bni abi waqaas ee dheeraa ee jiradiisa ku saabsanaa uu nebigu soo booqday sala allahu alayh wali salam iyo hadaladii uu yidhi oo inoogu soo hormay raqabsibta xagga awalka inoogu soo hormaray kitaab اlikhlaas noogu soo hormay fii awali kitaabi fii baabi niya usoo hormarayba waxaa kusoo nayd ana rasuula اllahi sala اله alay slm qaala lahu wainaka lan tunfiqa nafaqata tabtagii biha wajha allahi ila ujirta calayha xata ma tajcalu fi fi imra'atika muttafaq calayh ya maxaad maxaaha adigu nafaqo ma bixinayso masruuf ma bixinaysid aada wejiga alla ku dan alla aada u bixinayso ilaa ujirta bihaa waa laga ajri siinayaa xataa maa tajcalu fii imraatik xataa waxaad af haweeneydaada gelinaysa kolay ku tahay muttafaqun calayh wacan abi mascuudin albadriyi radi allahu canhu can inabiy sala lla alay slam qaal ida anfaqa arajulu calaa ahlihi nafaqatan yaxtasibuhaa fahiya lahu sadaqa muttafaqun calayh ninku markuu ciddiisa masruufo masruuf oo hor alla geysanaayo oo ajrigeeda oo alle kaga dalbanayo sadaqad bay u noqonaysaa mutafaqun calayh marka niyadaasaa loo baahanya waxaa laga yaabaa qofku inuuna niyadaas badereensanayn yaa laga yaabaayo taasi marka ajrigii ay wuxu dhinto wacan cabdillaahi bni camri bni alcaasi radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam kafaa bilmari ajran kafaa bilmari isman an yudayica man yaquud qofka waxaa ismi ugu filan inuu baylihiyo dadkii uu quudinaya masruufeeyey rawaahu xadiidun صaxiix rawaahu abu dawuuda wagayruhu xadiidku waxaa weeye صaxiix buu leeyahay alimaamu الnawowi radi allahu canhu lakin xadiidku saxiix ma xasan weeyaan oo waxaa kaloo wariya keyrka uu sheegayaana waa axmed iyo xaakim iyo bayhaqi ayaa iyaguna wariya waana xadiid xasana xasanahu sheikhu اlalbani fi صaxiixi jaamic الصغيir warawahu muslimu fi صaxiixihi bimacnaahu lafdigan aan ahayn oo ah kafaa bilmari iman an yaxbisa canman yamliku quuta qofka waxaa ismi ugu filan inuu ka celiyo ka xanibo dadka uu muxuu ahay uu hantiyo quudkooda xadiidkan kada qisuu ku keenay cabdullaahi radi radia allahu canhu wuxuu ahaa ninkii qahramaankiisa ahaa yani kii wakiilkiisa ahaa ee masaariiftiisa iyo maalkiisa u qaybsanaa wakiilka ugu ahaa ayuu wuxuu ku yidhi raqiiqi ma siisay quudkoodii masruufkoodii ma u bixisay raqiiqi yani addoomihiisii iyo qadamkiisii iyo markaasuu haa yidhi markaasuu muxuu ahaayey ku adkeeyey oo uu yidhi nabiga ka maqlay sala allahu alayh waali wasalam isagoo leh sidaan tadaalehe sii quudkood oo marna ha ka celinin markaa dadmlkooda dadku leeyahay dadka uu taxta tasarufka ku jira weeye addoomo hadduu leeyahay iyo hadduu shaqaalo leeyahay uu masruufkooda isagu hayi iyo haweenkiisa iyo carruurtiisa iyo martidiisa ucaas wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allau alيyh wali wslam qaal maa min yowmin yusbixu alcibaadu fiihi ma jiro maalin oo addoomuhu ay waabadhiistaan ilaa malakaani yanzilaani laba malag unbaa soo dega fayaquulu axaduhumaa midkood wuxuu dhahayaa allahuma acti munfiqan khalafaa allow sii qofkii wax bixiya bedel si waxa uu bixiya bedelkiisa allow si wayaquulu alaakhar ka kalena wuxuu dhahayaa allaahumma acti mumsikan talafaa allow sii kii ceshada wixiisa heshada baaba allow siiyo maalka ka baabi muttafaqun caleyh marka labadaa malag baa maalin kasta sidaas ku dhawaaqayo oo midna dadka wax bixiye uu u ducaynayaa midna uu habaarayaa dadka muxuu ahay wixiisa ceshada uu habaarayaa waana loo aqbalayaa midkan walbaba xadiidkan uguna wuxuu kusoo noqon doonaa raqam hamsamiya hamaaniya wa arbaciin وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى gacanta saraa ka fiican gacanta hoose gacanta sarana marka waa midda bixinaysa ee ku ridaysa tan oo muxuu ahay hoosena waa midda horsanaysa ee qaadanaysa weeyaan ee baryotamaysa sidaasuuna ku fasiray nebigu sala allahu alayh waali wasalam wabda kuna bilow biman tacuulu dadkaad masruufayso yani wax bixi weeyaan yani gacanta sare gacanta fiican gacanta hoose ka fiican marka la leeyahay haddii goor gacantaadu ha sarayso aduu ka waxbixinaya bixinaya ahow weeyaan laakiin haddana waxbixinta bixinta loo kala leeyahay ee dadka ay kugu kala mudan yihiin yuu sheegayaa markaasuu leeyahay waxbixinta waxaad ku bilowdaa dadka aada masruufayse nafaqaynayso kuwa horta ku bilow nafaqadoodii u diyaari markaas wixii soo hara dadka kale ku sadaqayso wakhayru sadaqati maa kaana can dahri ghina sadaqana waxaa ugu fiican midda hodantinimo xaggad yani u reebtay qofka wax ku filan u reebtay taasaa ugu fiican waman yastacfif yucfihu allah waman yastagni yugnihi illah qofkii is-ilaaliya alla waa ilaaliyaa qofka hodan iska dhigana alla waa hodmiyaa yani qofka wixiisa isku fillaysiiye ee ku qanca ee u qaata inuu wax hantidiisa alla uu siiyey ay ku filan tahayna alla dadka uma baahiyo qofkaan dadka isu baahinin dadka alla uma baahiyo qofkii xaraanta iyo baryada iyo waxyaalaha iska ilaaliyana isna alla waa ilaaliyaa xadiidkan kada saddex faqradood buu ka kooban yahay faqrada hore waxaa waaye alyadu lculyaa khayru min alyadi sufla faqradaas iyada uhu mar kale imaan doontaa raqam hamsumiya sabca wa cishriin bay ku imaan doontaa faqrada kalena waxaa w ibda biman tacuul wa khayru sadaqati ma kana adharabana waa afar faqradood ibda biman tacuul iyo khayru sadaqati ma kana adharibana midda afraada ugu dambaysana waxaa wa man yastacifa yucifuhu llahu man yastaniyu wanhilah waxaa marka tantadu iyadu in tantadu hadda ka hor bay noo soo hormarto xadiidka raqamkiisu ahaa labaatan iyo lix ee noogu soo hormartay xadiidkii abu saciid alkhudri radi allahu canha weliba waxaa kaloo la sii jiray waman yatasabr yusabirhu waa qisuuna lahaa marka faqaraadkaas baa qaarna soo noqnoqonayaan qaarna ayna soo noqnoqonaynin marka macnaheeduna waxa sa hadda korba soo maray qofku siduu all siduu iska dhiga alle ka dhigaya qofkii dadka ishoos dhigaya dadka isu baahiyana weligii baahidaasi ku jiraya ma baahi baxayo qofkiisa dadka iska deeqtoonaysiiya alla waa deeqayaayo alla uma baahinayo qofkii muxuu ahaayey wixiisa ku qanco qancoo isku filaysiiyana alla waa ku filaysiinaya siduu ninkii shaciirka ah uu yidhi man qara caynan bicayshihi nafaca wixii qofkii muxuu ku farxa oo ku sabra maciishadiisa alla waa ku anfacaya rawahu lbukhaariy baabu linfaaqi mima yuxibu wa min aljayid bixinta qofku uu wax ka bixiyo waxa uu jecel yahay iyo waxa wanaagsan ee waxa xuna uu nacay uu ka deeqtoomay uun uuna bixinin marka waxa uu jecel yahay iyo waxa jayidkaana inuu wada bixiyo ma dhahaye wuxuule minma qaarkii inuu wax ka bixiya qaala allahu tacaala lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ma gaadhaysaan bir yacni khayr falid ma gaadhaysaan oo dad khayr falayaala ah ma ahaanaysaan ilaa aada wax ka bixisaan mima tuxibuuna waxaad jeceshihiin waxa aad jeceshihiin ilaa aad wax ka bixisaan dad khayr fale oo wanaagsan oo baariyana ma noqonaysaan wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wa mima akhrajna lakum min alأrض walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquun yaa ayuha aladiina aamanuu dadkiina mu'miniinta ahow anfiquu wax ka bixiya min طayibaati maa kasabtum waxaad shaqaysataankiisa wanaagsan wax ka bixiya ayibaadka laba macno waa loogu isticmaalyo macno waxaa weeye kiisa xalaasha ah macnaha kalena waxaa weeye kan jayidka ehe wanaagsan marka labada macnoba isku markii in loola jeedana waa iska suurowdaa waxaad waxa wanaagsan wanaagsaneed kasbateen wax ka bixiya oo xalaasha weliba aad ku kasbateen aayaddantada waxaa fuqahadu ay u soo daliishadaan zakaatu curuudi tijaara badeecada in wax laga bixiyo zaka ay ku waajibaysa usoo deliishadaan mas'aladaa iyada ah wax xadiid marfuuca ah oo sugan oo iyada u khaas ihi ah ma uu jiro laakiin cumuumaadka unbay soo gelaysaa adilada noocan oo kale iyo cumuumaadkooda waa soo gelaysaa wa mimaa akhrajnaa lakum min alardi waxaan dhulka idinka bixinay qaarkiisna isagana wax ka bixiya taasna marka iyadana waxaa loo soo daliishadaa zakaatu azuruuci wahimaar laakiin iyada kuwaas adilo gaarkeeda oo khaas ahaa xadiid fara badana bayba leedahay walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiisa minhu kiisa radi'a kiisa xun waxaas aad kasbateen iyo waxaaad dhulka idinka baxay iyo wuxuu aad baxsanaysaanba howlaha nool iyo wax walbaba ha u qasdina kolkaad wax baxsanaysaan midkiisa xun ee khabiidka yani khabiidkana midka radi'aba ah hadda laga wada ka xaaraamta maba ilan xaraamyadu maba anfacayse tunfiquuna ood wax ka bixinaysaan wax ka bixisaan ha u qasdina waliba aayadda way sii wada walastum biaakidihi ila an tuqmiduu fiihi waclamu ana allaha haniyun xamiid baa laleeyahy kan radi ahoo haddii idinka la idin siin lahaa oo qof aad xaq ku lahaydeenu uu idin siin lahaa ama iyo diini wax ku lahaydeenu aydan qaadateen ilaa inaad dhaas ku qabataan oo xaqiinii qaarka ka tanaasushaan mooyaane idin ku raalli noqoteen ka habixinina ee waxaa jayidka ee ah wanaagsan ee naftiinnu ay jeceshahay wax ka bixiya waa kaan hadda ka horna soo marray kolkii la weydiiyey rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam sadaqada tee ugu fiican uu yidhi waxaa ugu fiican adiga oo fayow oo muxuu ahaaye adiga oo fayow oo maalka jecel oo hodantinimana rajaynaya faqrina ka baqaaya inaad wax bixiso ee markaad naftaada ka quusato kolka inaad wax sadaqaysato ma ah kaasoo kale marka wuxuu la mid yahay qof intuu dhargay kolkii hore uu gaajisna waxba aan bixinay ingu hortamba hambadiisii masaakiinta siisiyey oo kale wa can anasin radi allahu canhu qaal kaana abu طalxata radia allahu canhu akara alansaari bilmadiinati maala min nakhl adeerka abu talxa magaciisu zayd ibni sahli weeye yaa wuxuu ahaa ansaar ninka ugu maal badan madiina dhexdeeda oo oo timir timireed ah beero wanaagsan buu lahay oo ugu maal badnaa wa kaana axabu amwaalihi ilayhi bayruxa maalkiisana kuu ugu jecel yahay wuxuu ahaa beertaa bayruxa la yidhaha beer magaceeda bayruxa la dhihi jiray wa kaanat mustaqbilata almasjid masjidkay kasoo horjeeday wa kana rasuulu الlahi salى الlahu عalيyh wali waslm yadkuluha wuu geli jiray rasuulku salى الlaه عalيه wali waslm wayashrabu min maءin fiiha طayib biyo macaan oo ku yaala ceel biyo macaan oo ku yaala ayuu ka cabi jiray oo harkeedu harsan jirayo wa qaala anas radي allahu canhu falama naزlat hadihi اlaaya aayaddantada markay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ayuu abu طalxa radi allahu canhu aayaddaas ayuu ku camalfalayaa radia allahu tacaala canhu saxaabaduna marka sidaasay ahaayeenoo markuu wax khayra ay maqlaan bay ku kala tartami jireenoo khayrka ayaan lagaga badin qof waliba dhihi jiray oo uu ku camalfali jiray markay wax shar ah iyo caydo canaanan iyo waxyaala dadka qaarkood eedaynaya markay arkaanna qof waliba wuxuu is dhihi jiray armaadii lagula jeedaa naftiisu dib ugu noqon jiray faqaama abu qaama abu طalxa abu طalxa u kacay ilaa rasuuli اllahi salى اlه alay slm faqaal ya rasuula allah in allaha tacaala anzla calayka alle wuxuu kugu soo dejiyey lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayaddaas alle kugu soo dejiyey wa ina axaba maalii ilaya bayruxaa maalkaygana beertaa bayruxaa baan ugu jeclahay wainahaa sadaqatu lilahi tacaala sadaqo weeye dar alla aan u sadaqaystay arjuu biraha wa duqraha cinda allahi tacaala aan ka rajaynayo khayrkeeda iyo kaydkeeda alle aan ka rajaynayo fadachahaa dhig oo yeel yaa rasuul allah xaysu araaka allah meesha alla kutufiyo nabigu marka sala allau alay wala slam kala tashanaya oo u wakaalanaya wuxuu leeyahay dadka ada ay kula noqoto si ad kula noqoto u gal adaan kuu dhiibay taladeede eh, waana sadaqaystay marka rasuulka isagoo qaadan maayo la sadaqo weeyaan fa qaala rasuulu llahi sala alla alay slam markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi bakin riwaayada qaarkoodna waa ku celceliyaan kalimada bakh ihina waxaa weeyaan waa kolkii lagu celceliya bakin bakinna waa la yidhaahaayo waa la tanwiiniyaa bakbakna waa la yidhaahaayo waa la reebaa macnaheeduna marka waxaa weye wixii loo bogayo kalimatu istixsaan weeya wanaag badanaa wanaag badanaa bay marka ka dhigan tahay dalika maalu raabix dalika maalu raabix kaasu waa maal ribxay kaasu waa maal ribxay waanu bixiyey ogow maalkii uu bixiyey iyuu nabigu sala allahu aleyh waali wasalam ee waxana aanu ku bedelanin yuu leeyahay waa maal faa'iday lean wuxuu ka helay faa'idadu ka helayaa ka badan riwaaya kalena waxay dhahaysaa maalu raayix waa maal soo hoyday soo xeragalay yuu leeyahay maalkaa tagay mmalayn waqad samictu maa qulta waan maqlay hadalkaa tidhi wa inii araa aniguna waxaan u arkayaa kugula talinayaa an tajcalahaa fi laqrabiin inaad dhigto ood geliso u qaybiso qaraabada dadka ku dhadhow faqaala abu طalxata radia allahu canhu afcalu ya rasuula allah waan yeelaya ya rasuula allah faqasamahaa abu طalxa abu طalxa u qaybiyey fi aqaaribihi wa bani camihi aqaaribtiisii iyo inu adeeradiisii u qayqaybiyey muttafaqu calayhi aqaaribtaas uu u qayqaybiyey ee aqaarib kolka la yidhaha waa jamcu aqrab dadka aada ugu dhadhoweeyaan waxaa ku jiray qaar ay dhowr oday kala tirsadaanna waa ku jiraan ubay ibnu kacdi iyo oo kale marka aqaarib marka la yidhaaho ina adeerka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraad iyo ina iyagaasuba kulli waa soo wada gelayaan muttafaqun calayh waxaana kusoo noqon doona mar labaad saddex boqol iyo iyo labaatan qowluhu maalu raabix wahuwa fi صaxiixayn raabix waraayix labadaba waa lagu wariyey bilbaaءi اlmuwaxada raabix wa bilyaa اlmuhanaa ya-da labada dhicbeelana waa lagu wariyey raayix ah ay raayixun calayka nafcuhu mid war nafcigiisa kuusoo hoyanaya weeye raabix haddii la yidhaha waa min aribx waa la garanaya wa bayruxaa xadiiqatu naklin beer timira bay ahayd wa ruwiya bikasri اlbaa'i wa fatxa bayruxaa iyo biruxaa labadaba waa lagu wariyey baabu wujuubi amrihi ahlahu wawlaadahu اlmumayiziin wa saa'ira man fii raciyatihi biطaacati اllahi tacaala wa nahyihim can اlmukhaalafa wa ta'diibihim wa mancihim can irtikaabi manhiyin canhu amarka uu qofku amro caruurtiisa kuwa mumaysiinta wax garadka ah weeyaan kuwa si yaryar maaha iyo dadka isagu uu xukumo oo dhan qaraabadiisi iyo qaadimiintiisa iyo waxyaalahaas inuu amro taacada allah oo uu ka reebo waxyaalaha xaaraamta ah inuu ka reebo oo uu adbiyo oo ka celiyo inay xaaraam sameeyaan inay qofka waajib ku tahay taas marka caruurta yaryar intayna weli qaangaarin iyagu dembi ma laho waxaa un markay sameeyaan iyaga loo ciqaabi maayo laakiin weliga waalidkii iyo wixii lamid ah ay waajib ku tahay inay arrintaa ka celiyaan oo iyagaa loo ciqaabaya haddii ay ka celin waayaan qaala allahu tacaala waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha far ahalkaaga salaad far oo kuna sabir kuna ku sabirsi وqاla tacaalى yaa أyuha اladiina aamanuu quu أnfusakm وأhliikm naara wquuduha الnaas wاlxijaara ilى akhir aaya dadkiina mu'miniinta ahow ka celiya naftiinna iyo ka ilaaliya naftiinna iyo ahalkiinnaba naar naar oo shidaalkeedu uu yahay dadka iyo dhagxanta dadka iyo dhagxanta lagu shido naartaa ka ilaaliya sida marka looga ilaalinayaa qofku naftiisa uga ilaalinayaana waa inuu iska ilaaliyo waxyaalaha naarta lagu galo ee muxaramaadka ah siduu ahalkiisa uga ilaalinayana iyana waa inuu ka celiyo waxyaalahaas xaraamta ee naarta lagu galo wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala akhada alxasanu bnu caliyi radi allahu canhuma tamrata min tamri sadaqa alxasan ibni caliy bni abi aalib radi allahu canhuma baa wuxuu qaatay xabad timirahoo timirtii zakada ka mid ah fajacalahaa fii fiihi afkiisuu gashaday faqaala rasuulu lahi sal l markaasu rasuulka alle wuxuu yihi kakh kakh ama kekh kekh waa yac yac ah oo kan kan oo kale waa eray muxuaa carruurta iyo wixii aan caqliga lahayn wax lagaga sajriyo weeyaan yarmi biha iska tuur amaa calimta annaa laa naakulu sadaqa miyaadan ogaanin anagu inaynaan sadaqada cunin inaga muxua nabiga sal l slam iyo qarabadiisiibuu ka wada inay sadaqadu xaraam naga tahay inaan cunin miyaadan ogeyn tur mutafaqun calayh marka rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam canugaas uu muxuu ahaa wowga u yahay oo xataa aabbihi iyo hooyadiiba ay nool yihiin oo isagu toos mas-uuliyadiisu ayna u saarayn ayuu wax dadka waaweynka xaaraam ah oo weliba usradooda un gaar ahaan uga xaaraam ah yuu ka celiyey muttafaqun calayh wa fii riwaayatin anaa laa taxilu lana sadaqa anaa laa naakulu sadaqa halkay tii hore ka tiri anaa laa taxilu lana sadaqa bay tana tiri wa qowluhu kakh kakh ama kikh kikh waxaa weeye yuqaalu biiskaani alkhaa wa yuqaalu bikasrihaa kakhin kakhin maca tanwiin wahiya kalimatu zajrin lisabiyi can lmustaqdaraat carruurta yaryar waxa qurunkai wa laga celi ish ish iyo waxaasoo kale bay ka dhigan tahay wa kaana alxasanu radia allahu canhu sabiyan canug yar buu ah xasanna kolkaas radia allahu canhu oo weli aan qaan garin oo aan kuna dhoweyn xataa leannu waa kaan sheegnay kolkuu nabigu sal ly slam geeriyooday inuu sideed jir iyo meelaha ahaa wa can abi xabsin cumar bni abi salama cabdillahi bni cabdilasad abu salama magaciisa weeyaan abu salamaha wiilka kadhadhalay umu salama ninkeedii rasuulka sal ly slm ugu horreeyey ahaa baa la dhihi jiray cabdullahi bni cabdilasad rabiibi rasuuli llaahi sala allahu alayhi waali wasalam ninka rabiibkiina waa cumar rabiibkana waxaa la yidhaha qofka la koriyey baa la yidhaha rabbigana waa ka wax koriyey qaala kuntu ghulaaman fii xajri rasuuli llaahi sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaan ahaa canug yar oo dhabta nebiga sala alla alay slm ku jira yani nebigu uu koriya baan ahaa ilin hooyadiisuu qabeeyey wa kaanat yadii tatiishu fi saxfa gacanteedu waxay ku warwareegi jirtay xerada kolkaan wax cunaayo yaanan meel keliya ka qaadan jirine gacanteedu ku warwareegi jirto hadba meel ka qaadan jiray ee ka qaadan jiray faqaala lii rasuulu llahi sal l sl markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi yaa gulaam sami illaha tacaala wakul biyamiinika wakul mima yalik yarow magaca alla qabso bismi illaahi dheh oo midigtaada ku cun oo dhanka kusoo xiga kacud saddexdaas aadaabta akliga ayuu baray markaa nebigu sala alla alay slam wuxuu canuganna ka celiyey hooyadiis oo qada adeerka u ahayd abu salame iyo nebiguna sal ly slam walaalay ahaayeen xagga ridac bay walaalo ku ahaayeen oo kolkaas marka isagu uu korinayay uu ka celiyey xaaraam dadka waaweyn ka ah inuu sameeyo oo aadaabta cunidda uu baray famaa zaala abu salama ale ee waxaa jeeda cumar baale marka cumar baa wuxuu sheegayaa inuu adabtaa nebiga sala allahu alay slam sidaa u adbiya uu qaatay oo uu laazimay dariiqada iyada ah markaasuu leeyay famaa zaalat tilka midaasu ma aanay ka zuulin bisinka oon u qabto iyo midibta oon wax ku cuno iyo dhankaysa soo xigoon ka cuno ticmatii sida aan wax u cuno kayfiyadaan wax cuno bacdu intii ka dambaysa taniya hadda maalintaas intii ka dambaysa canug yar uu ahaa ma aanan ka zuulin ayuu leeyahay inaan sidaa wax u cuno sidaasaan laazimay qowluhu tatiishu macnahu taduuru fii nawaaxi safxa saxfa saxfadana waa xeedhada w can ibni cumara radia allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali waslama yaquul kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih dhammaantiin midka ku wax jira weeyaanoo wax ilaaliyaoo mas-uuliya la saaray wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiinna mid jin walbabana waa laga waraysan doonaa raciyadiisa alimaamu raacin wa mas-uulun can raciyatihi qofka imaamka yani madaxdiihi waa raaci oo dadweynihiisaasu raaci u yahayo waana laga waraysan doonaa qof walbaba xaqiisa inuu siiyey iyo inuuna siinin baa la waraysan doonaa marka qof walbaba inta malyuun ou dadkaasi uu yahay waxaa ka saaran mas-uuliyad gaara ka saaran cumar ibni cabdilcaziiz radia allahu canhu yaa markii uu ninkii in adeerkiisa ay ka horreeyey ee sulaymaan ibni cabdilmelik ee dhihi jiray madaxda uu ahaa isagoo la socda ayuu soo xajiyey markaasuu sulaymaan wuxuu ka yaabay dadkii faraha badnaa ee soo dhoweynayay ee usoo baxayey ee istiqbaalkiisa usoo baxayey markaas cumar ibn cabdilcaziiz u sheego uu yidhi feeri bal dadkankada farabadnidooda dadkan inoo soo baxaya markaasu wuxuu yihi haa-ulaa'i khusamaa'uka yowma alqiyaama dad kaa adeerkaysa maanta kusoo dhaweynaya ma arkaysa saa u farabadan aad ku farxayso sacbaynta kusacbaynayaan eh, iyo hitaafkoodi iyo aad ku farxayso qiyaamaha qiyaamaha iyagun baa kula doodi doona qof waliba xaq buu kugu leeyaha xaqiisa inaad siisan inaadan siinin waa kugula xisaabtamaya markaasuu ninkii qalbi jabay intaasuuna ka rabay yani inuu kibirka iyo waxaasiya ka rido wاrajulu raacin fii ahlihi wamas-uulun can raciyatihi ninkuna raaci buu ciddiisa ka yahay qoyskiisa waana laga waraysan doonaa waa lagala xisaabtami doonaa wاlmarأaةu raaciyat fii beyti zawjiha wa waladihi baa riwaa horan soo marrayna ku jirtay naagtuna waxay raaci ka tahay ninkeeda gurigiisa wamas-uulat can raciyatiha caruurta iyo alaabta iyo raashinka iyo waxyaalahaasoo dhan xil baa iyadaa mas-uul ka ah iyadaana laga waraysanaya qiyaamaha lagala xisaabtamaya waalkhaadimu raacin fii maali sayyidihi wa mas-uulun can raciyatihi adeeguhuna shaqaaluhu isaguna raaci buu maalka sayidkiisa u yahay waana laga waraysan doonaa weliba riwaayo kale waxay ku dartaa wiilkuna xoolaha aabbihi isaguna sidoo kale ugu yahay fakullukum raacin wakulukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin raacibaad wada tihiin tii araftaara ku cumuumka cumuumkaed haddana kusoo khatimtay xadiidka waana laydinka wareysan doonaa muttafaqun calayh waana xadiidkankadu isagoo cibaaradu wax yar kala duwan tahay ayuu noogu soo hormay horumaray raqam mi-atayn alaaa wa thamaaniin wuxuuna kusoo noqon doonaa mar saddexaad raqم ستمية ثلاثة وخمسين وعن cمر بن شعyب عن أبيه عن جده رضي الله عنه cمر بن شعyب عن أبيه شعyب بن محمد بن عبدالله بن cمر بن الcاaص عن جده awowgiis awowga kan uu u noqonayo ضميirkaasu waa aabbaha شhucayb weeyaani maha cمr maha marka waana cabdاللahi بن cمر بن الcاaص weeye awowgiisaas la sheegaya صxaabiga ahaa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaa'u sabci siniin farac carruurtiinna salaada inay tukadaan farac wiilad iyo gabdhaba iyaga oo toddoba sano jira wadribuuhum calayha ku garaaca salaada ka tarkigeediiyo ku garaaca wahum abnaa'u cashrin iyagoo toban jir ah wa fariquu baynahum ku kala fogeeya fi lmadaajici gogashana gogasha u kala duwa oo isku been seexinina iyo edab dari iyo waxyaala isku baran kolkay mumayisiin noqdaan salaadana fara oo adbiya adaabtana marka waxaa ka mid a inay muxuu ahay sidii aan kusoo marray xadiidkii cumar ibni abi salama radia allahu canhu canhumaa in aadaabta cuntada iyo aadaabta seexadka iyo iskuulgalka iyo waxyaalahaasaa la barayaa marka tanna adaabtii saaxadku gaar ahaan u sheegay isku meel ha seexinina xadiidun xasanun rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan waana sidaa uu sheegay alimaamu nawowi radia allahu canhu xadiidku waa xasan oo xasanahu sheikhu اlalbaniy fi saxiixi aljaamici sagiir wa can abi suraya sabrata bni macbad aljuhaniyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam callimuu sabiya الصalaata lisabci siniin bara sabiga canuga bara salaada bara bara keliya maha marka oo camal ahaanna ku bara afkana uga sheega oo amra lisabci siniin toddoba sano markuu jiro wadribuuhu calayha ku garaaca ibna cashri siniin toban jir isagoo kolku toban jir yahay hadduu salaadii uu baybeeliyo uu googooyo iyo ku garaaca marka lix jieed toddoba iyo sideed iyo sagaalinaha markuu jiro marka waa lagu garaacmay laakiin waa la jeclaysiinayaayo lagu waaninayaayo lagu mxuah lagu canaananayaayo hadiy iyo wax la siisiyo iyo waa la jeclaysiinaya laakiin kolkuu toban jiro haddii uu googooyo salaadii u fiicnaan waayo waa lagu garaacaya xadiidan xasanun rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasanun صaxiix xadiidkan kada marka wuxuu ka dhigay alimaamu الnawowi radia allahu canhu iyo tirmidi labaduba xasan bay ka dhigeen xadiidkan kada sheekhu اlalbani isagu صaxiix buu ka dhigay wadaadkan kada la yidhaha cabdilcaziiz rabaax isagoo xasan buu ka dhigaya wuxuu ku raacayaa nawowi iyo tirmidi buu ku raacayaa walafdu abi daawuud abu daawuud lafdiguusana wuxuu ahaa muru sabiya bisalaa idaa balaga sabca siniin kolkuu lisabci siniin tay riwaayada hore ka ahayd idaa balaga sabca siniin bay dhahaysaa waana saxiix riwaayadaasuna iyaduna oo saxiix jaamic sagiir ayuu ku saxiixiyey labada riwaayaba sheikh اlalbani xafidahu اllah baabu xaqi اljaari wاlwasiyati bihi deriska xaqiisa iyo dardaaranka layskula dardaarmay deriska hagaajintiisa iyo dhaqaalintiisa qaala allahu tacaala wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shay-a alla caabuda oo waxba ha ugu shariig yeelina wabilwaalidayni ixsaana yani wa axsinuu bilwaalidayni ixsaana labadii waalidna ixsaan u sameeya wa bidi lqurbaa kuwa qaraabada qaraabadanimada u saaxiibka ee dhow walyataama iyo agoonta walmasaakiina iyo kuwa saboolka waljaari iyo dariska dilqurbaa ee dhowaanta u saaxiiba dhowaanshaha la sheegaya qurbaa laleeyahay labay ku suurowdaayo inuu yahay darisnimadiisa dhow oo gurigiisa aada idinku soo dhow yahay waljaari ljunubi iyaduna sidoo kale weeyaan oo ka idinka fog dariska idinka fogo waa idin jira lan waa ka wan yihiin marka mid kalena waxa weeyaan aljaari dilqurba qaraabanimada ka saxiibka yani ka idinla dhashay in adeerkiiyo walaalkiiyo waljaari junubina marka ka ajnabiga ah wasaaxibi biljanbi saaxiibka dhinacaaga jooga saaxiibka dhinacaaga joogana waa qofka aad meel iskula nooshihiin ama meel iskala shaqaysaan ama meel wax iskula barataan ama meel wada guri wada degan tihiin ama islaanta qofka uu qabo korogta waa lagu fasiraa yani qof alla qofkii meel aad ku wada nooshihiin oo dhan weeyaan wabni sabiili iyo qofka musaafirka ihiyo wamaa malakat aymaanukum waxay hantiyeen gacmihiina ay hantiyeen ee aada leedihiin intaaba ixsaan u sameeya wa can ibni cumara wa wacaaishata radia allahu canhum qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam maa zaala jibriilu radia allahu canhuma canhum waa in la yidhaha leanna cumar iyo wiilkiisa iyo caaisha saddexdaa saxaabaa la sheegay maa zaala jibriilu yuusiinii biljaar xataa danantu anahu sayuwariuu siduu qoran yahay idinku qoraada lakin iska dhaafa qoraalka xabaa doorin lakoonkaad aqriyaysaan radia allahu canhum dhaha isaga waa imaam nawowi radi alla an saasoo kale dardaarmi jiray muttafaqun calayhi wuxuu leeyay jibriil baan iga zuulin inuu deriska igula dardaarmo deriska waxa u samay deriska kanuu yeel deriska ogow uu igula dardaarmaya ilaa aan uga maleeyey inuu dhaxalsiinayo oo aan dhahayo markaad dhimato deriskaaga waa ku dhaxlo ama qofkii dhintaba derskiisu ha dhaxlo inuu dhihi doono ilaa aan uga maleeyay siduu u adkaynaya ee ugu dheeraaday muxuuha dardaarankii uu dersiga igula dardaarmay muttafaqun caleyh wacan abi darin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala lla alay ya abaa dar abu dariow idaa tabakta maraqatan markaad maraq kariso fa agfir maa'aha biyaheeda badi wa tacaahad ka warhay oo wax ka sii jiiraanaka dariskaaga rawahu muslim yani waxawy warka hilib iyo intaad soo iibsato mana karsato in yaroo macaanoo adig iyo ciddaadi ciddaadii ku filan ha ka dhigin badi biyaheeda badiyo haba iska dhadhan xumaade eh marka mxuu ahayey kolka dadka dariskaagaana wax ka siin wfii riwaayatin lahu can abi darin yani limuslim can abi darin radi allahu anhu qaal ina khaliili awsani sal allahu alayh waali wasalam widaygaygi yani rasuulka goda sala la alay slm wuxuu la dardaarmay idaa dabaqta maraqatan fa agfir maa'ahu kolkaad maraqan kolkaad maraq kariso biyihisa bari uma ndur fiiri ahla beytin min jiiraanika qoys oo deriskaaga fiiriyo fa asibhum minha wax ka gaarsii bimacruufa si macquula si macquulaho ciddaadiina aadan ka wada shubin oo aadan xirmaaninin iyagiina wax yaroo hafarya aan ku ahayn wax uga si ilan mxuu aha waxaa laga yaabaa marka dadku had iyo goor hilib ma helaan oo markaad hilibkaaga iyo gurigeena iyo gurigoodaad isku dhow yihiin hiribkaa sanuuntiisi casiya kasoo baxaysa kolkaad soo ibsatay guriga sii gelinaysa inay ku arkayaan marka un ba iska suurowdee ha qadinin iyagana ahalkaagiina ha qadinin wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sal ly slam qaal wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi inaanu mumin ahayn wallahi inaanu mumin ahayn wallahi inaanu mumin ahayn saddex goor ku celiyey qiila man yaa rasuul alla waa kuma kaasu yaa rasuul allah aan mu'minka ahayn qaala markaasu wuxuu yidhi alladii laa ya'manu waa ka uunu ka aamin noqonaynin jaaruhu dariskiisu bawaa'iqahu dhibaatooyinkiisa bawaa'iq waa jamcu baa'iqa isagoo fasiri doonee waa dulmigiisa iyo sharkiisa laga wada qofka dhibaya dariskiisa ee dhibaato u geysanaya xataa ma aha kuu dariskiisu cabsi ka qaba kore ku tahay mu'min maaha inuu marka dariskaagu ku aamino oo yidhaaho ciddaas kolla dhibaata inooga imaan maysa cid wanaagsan weeyaanoo ilmahooda waa adabsan yahay ilmahooda ina yeel maayo khaadimadooda waxba ina yeelmayso waxba inaga xadi maayaan dhibaato inoo geysan maayaan oo alabta iyo ka ilaashanin oo ayna albaabka xaggiina xigaa ayna soo xidhan ayna dhihinin inaga ilaaliya ciddaas waa cid xune marka kolba haddayna sidaa heerka ayna gaarin qofku mu'min ma aha waynu dariskaagu ku aaminaa متفق عaليه وفي رواية لمسلم laa يدخل الجنة man laa yأmن jaaruhu bawaaئqه janno ma gelayo qof aanu deriskiisu ka aamin ahayn sharkiisa iyo dulmigiisa albawaaئqu alغawaaئl والshuruur awaaئl iyaduna waa jamcu ghaa'la waa dhibaatooyinka dhibaatooyinka iyo sharka ayaa laga wadaa yani bawaaئqda ayb وعنه رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم ya نساء المسلمaaت laa تxقirana جاaraة لجاarتha walow firsana shaatin متfq عalayhi haweenka muslimaadkow naagi deriskeeda yayna عalaykum السلام وraحmaة الlah naagina deriskeeda naagina deriskeeda yayna u yaraysanin oo ayna yaraysi daraaddii uga daynin wax ay u hadiyeyn karto oo ay u heli karto walow quud neef aryaba ha ahaadee xadiidkuna waa mutafaq caleyhi owan maxaynu kusoo soo maray raqamiya arbaca wa cishriin yaan kusoo soo maray wacanhu radia allahu canhu ana rasuul allahi sala اllau alay slam qaal laa yamnac jaarun jaarahu an yagriza khashabatan fii jidaarihi yaanu u diidin deris deriskiisa inuu ku qabsado qori mxua jidaarkiisa yani waxa weeye labada qori labada guri ee isku xigta berigaas weliba cashaan bay ahaan iska gaagaabanoo markuu qof rabo deriskaagi uu rabo inuu gurigiisa dado oo saqfiga uu saaro oo aani marka uu u baahdo in alwaaxdaas uu ku gudbaayo ee saqfiga uu saarayo inuu derbigaaga ku qabsado oo guryuhu aada isugu dhow yihiin ha u diidin hadhe ha iga soo gaadhsiinin derbiga ha iga soo gaadhsiinin qoryahaaga hadhihin uma yaquulu abu hurayrata radia allahu canhu markaasuu abu hurayra dhahayo markuu xadiidkan kala wariyo uu wuxuu dareemaya dadkii oo arrinta aan u bogayn inuu hoosu foorarsanayo oo muu arkayo aan caado ka dhiganin markaasuu dhahaya maa li araakum canhaa mucridiin maxaa iigu wacan waxaan idin arkaya inaad arrintaa kasii jeedaane sunnada iyada inaad kasii jeedaan aydaan usoo jeedinoo necbaysateen baan idin arkaayaa maxaa iigu wacan wallahi la armiyanna bihaa bayna aktaafikum wallahi inaan garbihiina ku dhex tuuraya yani anu idinka qarin maayo mas-uuliyadda idinkaan idinku wareejinaya anu waa idiin caddaynaya waxba idinku hoos u foorfoorsanayna muttafaqun caleyh marka taasoo oo kale iyo marka waxaa weeyaan waa waajib weeyaan dariska gurigiisa markuu dhisanayo inuu gurigaaga soo gaarsiisa mooye si kale haddaanu ugu dhismaynin waa inaad u ogolaato ruwiya khashabahu bilidaafati waaljamci qoryihiisa taas waa lagu wariyay alwaaxdiisa yani wa khashabatan qorigiisana taasna qori bitanwiini cala alifraad mufradnimo wa qowluhu maa li araakum canha mucridiin yani can hadihi sunna can haadaas yani sunna mafhuumaha hadalka laga gartay ayaa u noqonaysaa maxaa iigu wacan waxaa idin arkaya inaad arrintan kasii jeedaan sunnadan taba aydaan usoo jeedine wallaahi adinku saa doontaan ka yeela anigu khalaas kitmaan waan ka baxay buu dhahaya abu hurayra radia allahu canhu wa anhu radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slm qaal man kana yuuminu biاllahi walyawmi اlaakhiri falaa yu'di jaarah qofkii alli iyo qiyaamo rumaysanu deriskiina isayaanu dhibin waman kana yu'minu biاllahi walyawmi اlaakhir falyukrim dayfahu qofkii alliya qiyaamo rumaysanu martidiisa ha maamuuso waman kana yu'minu biاllahi walyawmi اlaakhir falyaqul khayran aw liyaskut qofkii alliya qiyaamo rumaysanu ha khayr ha ku hadlo ama iska aamuso muttafaqun calayh marka saddexdaa arrimoodba wuxuu u horreysiiyey oo ku bilaabay mid walbaba qofkii alle iyo qiyaamo rumaysano leanna sidaa macnaheedu waxaa weeyaan iimaanka alle iyo qiyaamo la rumaysto ayaa sidan keenaya qofkii alle iyo qiyaamo rumaysano iimaankiisaasi wuxuu keenayaa inuu dariskiisa dhibka ka ceshado leanna wuxuu ogyahay kolka inuu alla arrintantada waajibiyey oo qiyaama lasoo bixin doono oo lagula xisaabtami doone martiduna sidaas weeyaan hadalkuna sidaas weeyaan inuu hadalkiisa miisaamo oo muxuu ahay kii khayr lahun uu ku hadlo wixii aan khayr lahaynna uu iska daayo lan ugu yaraana waxaas hadduu khayr iyo shartoona aanu lahayn tadiicu lwaqti buu noqonayaa waqti bilaash kaga tegay buu noqonayaa qofka muslimkaana waqtigiisu qaali weeyaan muttafaqun calayh وعn abi shurayx alkhuzaaciyi radia allahu canhu muxuu ahaa magaciisana waan soo marray quwaylid ibn camri inuu ahaa radia allahu canhu ana nabiya sal ly slm qaal man kana yu'minu biاllahi walyawmi اlآakhiri falyuxsin ilaa jaarihi kanaa kii hore kasii xoog badan kii hore wuxuu ahaa dariskiisa yaanu dhibin marka hadduuna dhibin aanu dheefininna sidaa inuu ku baxsanayo miya macnaheedu oo dariska xaggiisu ka soo baxay maya waa inaanu dhibin laakiin haddana uu anfaco hadduu waxtarkiisii ka ceeshado darsi xagiisi kama soo bixin waman kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfa qofkii alle iyo qiyaamo rumaysanu martidiisa ha maamuuso martidiisa ha maamuuso martida iyo inta ay noqonaysa beri ay noqonaysana xadiid kaloo imaan doonta insha allahu faahfaahin doonta waman kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyaskut khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso labada ayayna uga dhexayn labada wuxuu uga dhexeeya waa inuu wax shar ah uu ku hadlay rawahu muslimu bihada lafdi wاlbukhaariyu bacdah bukhaari marka isagoo mukhtasara buu wariyey muslimna isagoo sidan todob dheer isaga wariyey وعn caiشhaةa radي allahu canha qaalat qultu ya rasuula allah waxaan ihi ya rasuula allah ina lii jaarayni laba deris baan leeyahaye fa ilaa ayihimaa uhdi koodee baan wuxuu hadiyeeyaa keedeeba igu xaq weyn oo kolkaan rabo inuu hageeyaan isaga ka dhigaa qaala ilaa aqrabihimaa minki baaban kooda kuu soo dhow xagga albaabka kuugu soo dhow rawahu albukhaari marka haddaad laba daris leedahay oo kuu kala dhow intay kuu kala dhow yihiin ayay kuugu xaq leeyihiin taasuna marka waxay fasiraysaa xadiidkii aayaddii waljaari dilqurbaa in man labadii ee loola jeeday midkood inuu yahay midkood bay sii xoojinaysaa dhawaashahana xaggeen laga fiirinaya derbiga laga fiirin maaye albaabka laga fiirin oo masalan haddii uu jiro laba guri oo midna derbigiisu kugu dhow yaho aada kugu dhow yaho laakiin albaabkiisu xaggaa usii jeedo albaabkiisu kolkii lasoo wareego uu kaa fog yahay midna derbigiisu kaa baxsan yahay laakiin albaabkiisu kugu soo jeedo oo labadooda marka laysu fiiriyo midka derbigiisu kaa yar durugsan yahay xagga albaabka usoo dhow yahay kaasaa kugu xaqle oo dhawaanshaha marka xagga albaabka laga firinay xagga jidaarka laga firin maayo rawahu الbخaariي وعn cabdاللahi بn cmr radي allahu canهuma qala qala rasuulu الlahi slى الlه عlيه wali wsلم khayru الأصxaabi cinda allahi tacaalى khayruhum lisaaxibihi dadka asxaabtaa saaxibada iyo rufaqada iyo ah ka ugu fiican alla agtiisa ugu fiicani waa ka saaxiibkiisa ugu fiican ugu waxtar badan qofba qofku dariskiisa iyo saaxibadiisa iyo ugu dhaqaaleyn badan yahay ugu jajaban yahay ugu mucaamil fiican yahay yuu allana ugaga dhow yahay وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره deriskana ka ugu fiican alla agtiisa waa ka deriskiisa ugu fiicinaan ugu fiican ugu dhaqaali badan rawahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan sidaasuna ilaa kan waa xadiidku waa saxiix saxaxahu lalbaniyu fi saxiix jaamic sagiir wa fi silsilati axaadiid saxiix xadiidku marka saxiix weeyaan baabu biri lwaalidayni wa silati alarxaam baarinimada waa labada waalid loo baari noqday iyo qaraabo xidhiidhinta qaala allahu tacaala u jarjaman yahay ugu mucaamil fiican yahay yuu allana ugaga dhow yahay wa khayru ljiiraani cinda allahi tacaala khayruhum lijaarihi deriskana ka ugu fiican alla agtiisa waa ka deriskiisa ugu fiicnaan ugu fiican ugu dhaqaali badan rawahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan sidaasuna ilaa kan waa xadiidku waa saxiix صaxaxahu اlalbaniyu fi saxiix jaamic الصaغيir wa fi silsilaة اxaadiiث صaxiix xadiidku marka saxiix weeyaan baabu biri اlwaalidayni wa silaة اlarxaam baarinimada waa labada waalid loo baari noqdo iyo qaraabo xidhiidhinta qaala allahu tacaala wacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa alla caabudo oo waxba ha ugu shariig yeelina wax yarna ha ugu shariig yeelina in shirki iyo asqar iyo ka akbara intaba ka fogaada wa bilwaalidayni ixsaana labadii waalidna ixsaan u sameeya wa bidi lqurbaa kii qaraabanimada saaxiibkaana khayr wanaag u sameeya walyataama wاlmasaakiin wاljaari dilqurbaa wاljaari ljunubi wsaaxibi biljanbi wabni sabiili wamaa malakat aymanukum mar dhowd waatanu soo maray wa qaala tacaala wاtaquu اllaha aladii tasaa'aluuna bihi wاlarxaam wاtaquu llaha alla ka baqa aladii tasaa'aluuna bihi isagaa isku baridaan ee dhahdaan allaan kugu weyd kugu bariyey ee waxaa ii yeelayaa is dhahdaan waalarxaama qaraabadana ka baqa inaad goysaan yani qaraabadana inaad goysaan ka baqa allana inaad casidan ka baqa labadaasaa la isku xidhay marka say xaqa qaraabada kuu weyn yahay taqwadii alle iyo iyo iska ilaalinta iyo goynta wa qaala tacaala waladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal dad uu soo ammaanaya alla subxaanahu wa tacaala fi suurati racdi ayuu alla wuxuu ku leeyahay waaladiina iyo kuwii weeyaan yasiluuna xidhiidhinayay maa amara allahu bihi wixii alla uu faray an yusala in la xidhiidhiyo dadka muxuu ahaa wixii alla in la xidhiidhiya uu faray xidhiidhiya dadkaas weeya dadka khayrkaas iyo wanaaggaas leh iyo ammaantaas leh saasuu macnuu noqonaya marka waxa alla in la xidhiidhiya uu farayna maxaa ka mid a ah? qaraabada ka mida wa qaala tacaala wawasaynaa alinsaana biwaalidayhi ixsaana wasaynaa waxaan u dardaarannay oon amarnay alinsaana insaana aadamka biwaalidayhi labadiisi waalid xusnan wanaag wanaag inuu u sameeyo suurat alcankabuud saddex suuradood oo muxuu ahaayey cibaaradooda ay isu dhodhow yihiin oo suurat alcankabuud iyo suuratu luqmaan iyo suuratu maxay ahayday alaxqaaf baa saddexdaaba si cibaaradan isu dhodhow uu waalidka uga dardaarmay weliba hooyada uu gaar uga sii dardaarmay oo dhibaataday ka soo martay uu alla subxaana subxaanahu watacala u tirtiriyay waqaala tacaala waqadaa rabuka laa tacbuduu ilaa iyaah rabbigaa wuxuu xukumay yacni uu amray inaydaan isaga mooyaane wax kala caabudin wa bilwaalidayni ixsaana labadii waalidna ixsaan in loo sameeyo وإma yblغana عindaka hadday agtaada ku gaarhaan alkibara da'weyni axaduhumaa midkood ow kilaahumaa ama labadooduba falaa taqul lahumaa uffin uf ha ku dhihin hadal xun ha ku dhihin hadal xun ha ku dhihin walaa tanharhumaa hana canaananin habartaa qayladaba wax sidaas ha dhihin waqul lahumaa qawla kariima hadal wanaagsan ku dheh aabba hooyo waxyaalahaas ku dheh waqfid lahumaa janaaxa dulli hoos ugu dhig garab dulli yani garab tawaaduc hoos ugu dhigo min araxmati oo naxariisa aad ugu naxariisa weeyaan wa qul waxaana dhahdaa rabbi irxamhumaa rabbi ow u naxariiso kamaa rabbayaani siday iisoo koriyeen sabayran aniga oo yar kolkaan yaraasa iisoo koriya allo iyagana u naxariiso marka hadalkan u macaanee muxuaha waxii wasakdi iyo wixii ka imaanaya iyo waxyaalahaas iyo haddee dabcigoodu waa isbedelaya kolkaase u dulqaado u tawaaduc xusuuso dhibkay kaasoo mareen marka weliba u duce wa qaala tacaala wawasayna alinsaana biwaalidayh waxaan kula dardaarmay insaanka labadiisii waalid baan kula dardaarmay xamalathu ummuhu hooyadii baa siday wahanan calaa wahanin dacfan calaa dacf tabaryari tabaryari lagu daray iyadoo horta tabaryaridii bani aadamniya haweenimadii iyo bay markaa uurkii iyo nuujintiisii iyo marka iyadana ay tabaryari kale usii usii kordhisay wa fisaaluhu gurintiisuna fii caamayn laba sanaa lagu guriyaa laba sanaa la nuujiyaa waa qofkii ribac kaamila inuu nuujiyo sidii suuratu eh, albaqara alla ku sheegay wاlwaalidaatu yurducna أwlaadahuna xawlayni kaamilayn liman araada an yutima radaaca ah, an ishkur lii waliwaalidayka igu shukri labadeedi waalidna ku shukri artii horena alla subxaanahu wa eh, aadii hore anlaa tacbudu ila iyahu wabilwaalidayn isaana buu waalidkii iyo cibaadadii rabbigii buu isku daray haddana wuxuu isku daray oo uu isku qabtay shukriga alle iyo shukrigii waalidiinta leanno muxuu alle subxaanahu wa tacaala waa kii na abuuray ee cadan naga soo bixiyey iyagana waa kuwii sababka u ahaa abuurkeenna ee alle uu soo mariyey iyaga xaggooda ina soo mariyey naga abuuray weeyaan wa can abi cabdiraxmaan cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal sa'altu nabiya sala allahu alayh wali slam nabigaan waxaa su-aalay ayu lcamali axabu ila allah camalka keebuu alla ugu jecel yahay qaala salaatu calaa waqtiha salaada oo waqtigeed ah waqtigeeda lagu tukado qultu uma ayun haddana keebaan dhahay qaala biru lwaalidayn labada waalid baari noqodkooda yo haddana ku-xiga buu yidhi qultu uma ayun haddana kee ku-xiga qaala aljihaadu fii sabiili illah jihaad fii sabiili illahi baa haddana ku xiga saddexdaasuu saa u kala ratibay xadiidkan kada waxaaba mutafaqun calayhi wuxuuna ku iman doonaa kun iyo toddobaatan iyo afar yuu mar labaad kusoo noqon doonaa wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul llahi sala allau alay wasalam laa yajzi waladun waalida uma abaalgudo ilmo waalidkii uma abaalgudo xaqiisii ma oofin karo ilaa an yajidahu mamluukan inuu helo isagoo la addoonsanayo oo la leeyahay mooyaane fayashtariha uu iibsado fayuctiqahu uu xoreeyo mooyaane rawahu muslim taa keliya xaqiisi dhan ku oofin karaa ilaa addoonnimadu waa dulliga ugu daran ee bani aadamka qabsada weeyaan marka geeri bay shabahdaa cadam bay shabahdaa awaalidkuna waa kii cadamka inuu qofku ka soo baxo sababta uu isagu u ahaa kanna marka dulliga ugu xumaa inuu ka baxabuu sabab ugu noqday taas keli wixii kaloo dhan hadduu u taro maalkiis oo dhan hadduu siiyo hadduu maanta oo dhan dhabarka ku siida iyo ma noqonayo xaqiisa ma oofina taa keliyu xaqiisii ku oofin karaa wa canhu radia allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slm qaal man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyukrim dayfa qofkii alliyo qiyaamo rumaysano deriska ha maamuuso deriskiisa waman kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyasir raxima qofkii alliyo maalinta dambe qiyaamaha rumaysano ha xidhiidhiyo qaraabadiisa waman kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut khayr ha yidhaaho ama ha iska aamuso xadiid mar dhoweyd aan soo maray yuu shabahaan laakiin halkankada muxuu ahaa waxaan kuwaxaa ku eh, jirin tii hore falyasil raximahudaas ayaa ku jira xadiidkuna waa mutafaq caleyh wuxuuna ku imaan doonaa toddoba boqol iyo lix buu ku imaan doonaa وعنه رضي الله عنه qال qال رsuuل الله صلى الله عليه وسلم إن الlaha تaعالى خلق الخلق alla سubحaanه وتaعالى خلqiga ayuu abuuray حتى إذا فرغa minه markuu dhameeyey خلqigii uu abuuray iqaamat الraxmu qaraabanimadii istaagtay faqaalat markaas waxay tidhi hada maqaamu اlcaa'idi bika min alqaطiica halkanaan taagnahay waa meesha uu istaago qof kaa magangelaya in la gooyo yani in lay gooyaan kaa magangelaya bay ka dhigan tahay qaala markaasu alla yidhi nacam haa waan ku magangelinayaa amaa tardayna miyaadan ku raalli ahayn an asila man wasalaki waaqtaca man qaطacaki inaan xidhiidhiyo qofka ku xidhiidiyo qofkii ku gooyana aan gooyo saa miyaadan raalli ku ahayn qaalat balaa haabay tidhi waan ku raallahay qaala markaasuu yidhi fadaliki laki kaasaad leedahay marka waxaad igu leedahay alla marka wuxuu ku ballan qaaday qofkii gooyana inuu gooyo qofkii xidhiidiyana u xidhiidhiyo xadiidkii dheeraayan hadda ka hor soo marray ee ku saabsanaa qiyaamahana waa kii aan ogayn soo marray in ammaanada iyo raximka labadoodaas la soo dirayo oo siraadka kolka la maraya labada dhinacay kala joogsanayaan oo dadka ay qaqabsanayaan uma qaala rasul lah sal sl markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi isagoo arrintantada daliil ku sugaaya iqra'uu in shi'tum haddaad doontaan bal aqri'a fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqaطicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacnahum allahu faasamahum wacma absaarahum balaayaddaas aqriya sidaa xukunkaas haddaa shirkeedi kaga jiro fahal casaytum ma mudantihiinoo ma u dhowdihiin in tawallaytum haddaad madax noqotaan an tufsiduu fi lard inaad dhulka fasaadisaan oo fisqi iyo fujuur iyo balaay ku fasaadisaan watuqaطicuu arxaamakum qaraabadiinana aada goysaan ulaa'ika kuwaasu kuwa sidaas yeela ee kolkay madax noqdaan dhulka fasaadiya oo muxuu ahaayey eex iyo laaluush iyo qabriyo cabnimo iyo dhilanimo iyo balaay iyo waxaas iyo ku kaca oo qaraabadoodana gooya ulaa'ika aladiina lacanahum allah kuwaas waa kuwa alla nacladay fa asamahum uu dhaga tiray wa acmaa absaarahum maqalkoodina uu zuuliyey oo la tiray weeyaan muttafaqu calayhi walilbukhaariyi faqaala allahu tacaala markaasuu wuxuu yidhi man wasalaki wasaltuhu waman qaطacaki qaطactuhu tii muxuu ahay intii hore ay riwaayadii hore ka tiri miyaadan raalli ku ahayn waytan goor dambana uu yidhi fadaliki laki ayuu riwaayadana waxay leedahay alle wuxuu yidhi qofkii ku xidhiiriyana waa xidhiirinayaa qofkii ku gooyana waa goynaya bismi illaahi الرحmaan الرaحيم alxamdu llah rab العالمين والصلاaةu وaسلام عlى rasuuli الlah وعlى آliه وصحبه أجمعين أma bعd وعنه رضي الله عنه قال canhu yani can cabdاللahi بn mascuud radي allahu anhu xadiidkii hore wariyey radي allahu canhu qala qala rasul lah sl ه عlay slam jaءa jibriilu إlى rasuuli الlahi slى الlه عlيه وsلم وcanhu radي allahu canhu qala jaءa rajulu إlى rasuuli الlahi sl ly slm nin baa u yimid nebiga sl ly slm buu ibn mascuud yidhi faqala ya rasuula allah man axaqu nnaasi bixusni saxaabati waa kee dadka ka ugu mudnaan badan saaxiibtinimadeeda yani iyo la dhaqankayga wanaagiisa inaan si fiican ula dhaqmo oo si fiican u dhaqaaleeyo qaala ummuk waa hooyada qaala uma man haddana waa kee qaala ummuk hooyada qaala uma man haddana mar saddexaad bul waa kuma haddana oo qaala ummuka mar saddexaadkeeda qaala markaasuu haddana wuxuu yidhi ninkii mar afraad uma man haddana waa ka qaal abuuk waa aabbaha mutafaqun caleyh marka halkaasaa waxaa laga qaatay hooyadu inay leedahay halaaثatu arbaaci lbir kolkii baarinimada iyo wanaajinta waalidka la wanaajiyo afar meelood loo dhigo inay hooyadu ku sidato oo qayb libaaxay ka qaadanayso oo saddex meelood iyadu leedahay aabahana hal meel uu leeyahay muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin yaa rasuula allahi man axaqu bixusni الصuxba saaxiibtinimo yani la jir yaa ugu xaqnimo badan qaala umuka uma umuka uma umuka uma abaak uma abaak uma adnaaka adnaak ka kuugu dhow haddana kuugu dhow kolka aaba iyo hooyada markaa soo dhaaf dadku siay kugu kala dhow yihiin ilmaha walaalaha adeer wالصaxaabatu bimacna الصuxba wa qowluhu ثuma abaaka haakadaa huwa mansuuban xagga icraabti uga hadlayaay isagoo kor dhaban oo abaaka la yidhaaho ayaa sidaa lagu wariyey oo alifta lagu nasbiyey bificlin maxduufin ay ثuma barra abaaka u baari noqo abaha u baari noqo marka ficilkaasaa loo qadaraya mafcuul bihi buu sidaa u noqonaya wa fii riwaayatin huma abuuka wa hada waadix kolkaas muxuu ahay isagu waxba kale uma baahno kuwii hore marka ku cadfan yahayo uma abuuka haddana aabaha weeyaan ka kugu aqlebuu marka noqonaya وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغب أنف من ذكر من إلى آخره يعني حق ha boodhoobo sanka haddana ha boodhoobo sanka haddana ha boodhoobo sanka qofka man adraka qofka soo gaara abaweyhi labadiisii aabo cinda alkibar labadiisii waalid yacni cinda alkibari daaweynida agteeda kusoo gaara oy ku agweynaadaan aw kilayhi axadahumaa midkood aw kilayhimaa ama midkoodun midkood ama labadooda uma lam yadkul iljanna haddana janno aan gelino rawah muslim janno marka ma isagaa qofku isu haya suu u habaarayaa nebigu sala allau alay wasalam qofkii aabbihii iyo hooyadii intay da-weynaadaan aan janno gelin marka yani waxaa weeye sababkii ay lagu geli lahaa weeyaan aabbihii hooyadu marka hadduu janno geli waayo waa inuu sababka isagu fudaydsaday oonu ku isticmaalin oo baarinimadii aabbihii hooyadii uu ka tegay oo sidaa jannadii uu kaga qaday weeyaan marka allaha dulleeyo wa kaasu raqima anfu macnihi waawey iltasaqa biraqaam waa ciidda sanka ciidda ha la galo oo hadduloobo ka dhigan yahay rawahu muslim wacanhu radia allahu canhu ana rajula qaala ya rasuula allah ina lii qaraabatan asiluhum wayaqtacuuni anugu waxaan leeyahay qaraabo oo aan xiriiriyo oo igooya wa uxsinu ilayhim wayusii'uuna ilaya aan wanaag u sameeyo oo iyaguna ixumeeya wa axlumu canhum aan ka u dulqaato oo waajhaluuna calaya igu adab darooda faqaala markaasuu wuxuu yidhi lain kunta kamaa qulta haddii aad tahay sida aad sheegtay tacliiqaasuu ku xidhay liannuu ninkan isagaa u warramay kol hadduu isagu warramayana isagaa wax uu sheeganayo weeyaan marka sidaas daraaddeed buu rasuulku sala allahu alayh waali w slam arrinta ma aanu jasminin oo saas iyo saataa aad kala tihiin ma dhihine hadday arrintu sidaa aad iigu sheegtay ay tahay ood run sheegayso fakaannamaa tusifuhum اlmalla waxaad la mid tahay sidii adigu oo hambinaya afka ugu guraaya almalla rumad eh, rumad eh, eh, mxuah dambaska kulul yaa la yidhaahaa rumadka ama raranka la yidhaaho yaa malli la yidhaahaa walaa yazaalu macaka min allahi dahiirun calayhim kama zuulayo inuu kula jiro xag alle kaaga jiro ku ku caawiya maa dumta calaa dalika intaad sidaa tahayba xag allaa taageera ka haysataayoo allah kaa gacan siinaya in alle intaad sidaa aad tahayba oo iyaguna ay ku xumaynayaan adna aad wanaajinayso rawahu muslim waxaanu kusoo noqon doonaa raqam sitmiya ثمانية وأربعين وتصفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء تصف والمل بفتح الميم وتشديد اللام وهو الرماد الحار waa dambaska kulul marka ay kaأنamaa تطcimهم الرamaad الxaar waxaad la mid tahay sidii adigu afka ugu guraya oo cunsiinaya dambaska kulul yani ruumadka wahuwa tashbiihun limaa yalxaquhum min alإثm dembiga gaadhaya ee dhibaatada aakhare ee soo gaadhaysa ayuu wuxuu ku shabahayaa bima yalxaqu aakila ramaadi alxaari min alأlm qof ruumad cunaya damaskulul cunaya wixii soo gaari lahaa ee xanuunkaa yuu dembigaa soo gaaraya ku masilayaa walaa shay-a calaa hada almuxsini ilayhim isaga qofkaas isaga wanaagga u sameeyey wax dembiihi ma haysto lakin yanaaluhum ismun cadiimun bitaqsiirihim fii xaqihi iyaguse dembi weyna uu gaaraya gabadfalka xaqiisa ku gabadfaleen wa idqaalihim aladaa calayhi dhibka ay u soo geliyeen wallahu aclam wacan anasi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala ly slm qaal man axaba an yubsata lahu fii risqih qofka jecel in loo waasiciyo risqigiisa wa yunsa'an lahu loo dibdhigo fii aharihi cumrigiisana cumrigiisa dib loogu dhigo loo cumriga alla u dheereeyo falyasir raximahu ha dheereeyo ha xidhiiriyo qaraabadiisa muttafaqun caleyh cumri dheerayntu waa wax caalamka oo dhan uu jecla jecel yahay oo ay ku dadaalaan kuwa dhakhtarada iyo waxyaalaha teknolojiyada iyo cilmiga waxaas ku horumaray laakiin ayna heli karaynin xataa shayquuqada odayn ee maxaad gabowga inay la dagaalamaan iyo waxaasii bay dawooyin ay soo saaraan isku dayaan waxaasoo dhanna ma arka ma ayna karin laakiin maxayna aqoonin dawadii xaqiiqiga ahayde yayna aqoonin oo waa mid sharciga alla un uu sheegay uwaa qaraabo xidhiidinta qaraabo xidhiidhinta iyo deris wanaagga weeyaan risqigana waa lagu waasiciyaa muxuu ahaye guryuhu waa ku camirmaan dadku waa isku jeclaadaa waana cumrigana waa loogu dheeraaya mutafaqun calayh wa macanaa yunsaa lahu fii aharihi ay yu'ahara lahu fii ajalihi wa cumrihi in dib loogu dhigo dib in loogu dhigo ajashiisa iyo cumrigiisa saasu ma anuu noqonaya wa canhu radia allahu canhu qaal كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة maaلا min نخل أبو طلحة wuxuu akaa ansaarta ugu maal badan madiine oo xagga timirta wa kana أxabu maalihi ilayhi bayruxa beerta bayruxa laydanu ugu jeclaa wa kanat mustaqbilaة الmasjid masjidkay kasoo horjeeday wa kana rasuulu الlahi صلى اه علي sلم yadkuluha وyashrabu min maءin fiiha طayب wuuna geli jiray nebigu sal اه عlay slam oo biyo macaana ku yaalla buu cabi jiray falama naزlat hadihi اlaaya markay aayadanu soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun iyo qaama abu طalxatu abu طalxata ilى rasuuli الlahi sal sl abu طalxa nabiga isu taagay faqala ya rasuula allah in allaha tabaaraka watacaala yaquul alla subxaana wa tacala wuxuu dhahaya yani waxaan mid kaleon soo marray riwaayat on soo marray waxay in allaha tacaala anzla calayka sidaasay ahayd waana isla macno marka alfaada waxoogaa yar kala duwan bixasabi tacadud الriwaayaat lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuuna ba alla dhahaya wa ina axaba maali ilaya bayruxa xoolahaygana bayruxaa baan ugu jeclahay waxaad shaygaad ugu jeceshihiin bixiya hataa lama dhihine kaad jeceshihiin ilaa aad wax ka bixisaan baa la yidhi markaasuu dadaal iyo ixtiyaad uu samaynaya shaygu u jeclaa buu bixiyey wa inahaa sadaqatu lilahi tacala arjuu ah, biraha wadukraha cinda allahi tacaala fadachaa ya rasuul allahi xaysu araaka allah deji meesha allow kutusi ya rasuul allah faqala rasul lah sal l slm baq daka maalu raabix daka maalu raabix kan waa maal ribxi kan waa maal faa'iday qad samictu ma qulta waxaad dhahday waan maqlay wa inii araa an tajcalaha fi laqrabiin inaad qaraabadaas dadka aadka ugu dhadhow aada yeesho ood u qaybiso ayaan u arkayaa faqala abu طalxata radi allahu canhu afcalu ya rasuula allah faqasma abu طalxata bayna aqaaribihi wa bani camihi mutafaqu calayh waqad sabaqa bayaanu alfaadihi fi baab اlinfaaq mima yuxibu baabkaasuna kusoo hormaray alfaadiisa dabdigeeda iyo macaanaheeda sheegitaankiisa lambarkiisuna wuxuu ahaa laba boqol sagaashan iyo toddoba وعn cabdالlahi bn cmr bn اlcaas radي allahu canهuma qaala aqbala rajulu ilى nabiy llahi slى اllahu عalيh wali wslam nin baa rasuulka alle slى اllahu عalayh wali wasalam u yimid oo xaggiisa usoo jeedsa usoo socday faqaala markaasu wuxu uhi ubaayicuka clى اlhijraةi wاljihaad abtagi اlأjra min allah waxaan kugula mubaayacoonayaa inaan muhaajir ahaado oon dalkayga aanan dib ugu noqonin oon jihaadka kaala qayb galo anigoo ajri alla wa tacala agtiisa ka dalbaaya faqaala markaasuu wuxuu yihi rasuulka sal ly slam fahal laka min waalidayka axadun xay ma ku leedahay labadaadii waalid mid nool ma ku jiraa qaala nacam bal hum ahaa oo labadiiba waa nool yihiin qaala fatabtagi اlأjra min allahi tacaala ma ka doonaysaa alla subxaanahu wa tacaala ajr qaala nacam qaala farjic ilaa waalidayka fa axsin suxbatahumaa u noqo labadaadii waalid oo hagaaji la dhaqankooda ka dhaqanka aad la dhaqmayso hagaaji ayuu ku yidhi marka muttafaqu calayhi wa hada lafdu muslim xadiidku waa muttafaq calayhi lafdigaasna waa muslim lafdigiisa wa fii riwaayatin lahumaa jaءa rajulu faاstaadanahu fi اljihaad nin baa u yimid nebiga sal lla alay slam markaasuu uga idan dalbay jihaadka inuu ka qayb galo faqaala markaasu wuxu uhi axayun waalidaaka ma nool yihiin labadii ku dhalay qaala nacam hayo waa nool yihiin qaala fa fiihimaa fajaahid iya ku jihaad jihaadku iyaguu ku jiraaye ku jihaad ayuu wa canhu radi allahu canhu an nabiy yani an cabdillahi bni camr bni caas radi allahu canhuma can nabiy sal l slm qaal laysa alwaasilu bilmukaafi walaakina alwaasila aladii idaa qaطacat raximuhu wasalahaa rawahu lbukhaariy laysa alwaasilu laysa alwaasilu qaraabo xiriiriyuhu ma aha bilmukaafi midka abaalguda midka abaalguda markay qaraabadiisu xiriiriso isna xiriiriya kaa ma aha qaraabo xiriiriyae qumanaa ee la rabayo qof waliba qofkii ixsaan u sameeya waa ixsaan u falaa ee waa xiriiriyaa walaakina alwaasila qofka qaraabo xidhiiriyaha ee si fiican qaraabadii u xidhiiriyayu alladii kii weeyaan idaa qatacad raximuhu markay qaraabadiisu goyso wasalaha isagu xidhiiriya kaas weeye qofka ragga ah ee qaraabo xidhiiriyaha quman ah kolka iyagu ku gooyaan inaad xidhiiriso kuwii hadda ka hor aan soo marre eh ninkii ka dacwoon jiray qaraabadiisa ee dhihi jiray anu qaraabadeeda waan xidhiiriya iyaguna way xumeeyaan kaas siduu ku yidhi nabigu sala alla alay slam oo kale kaasoo kalaada rabaa weliba yani xadiid kalena wuxuu ahaa waxaa sadaqa ugu fiican mid aad ku sadaqaysato qof qaraabadaada oo caloolxumo kuu qaba marka qaraabo xidhiirinta taasaa ugu fiican rawahu الbukhaariي waqaطcat bifatxi اlqaafi wata qaطcat la yidhaaho bilbinaءi lilmafcuul yani wa raximuhu marfuuc isaguna faacilkii weeyaano yani idaa qaطacathu raximuhu yani qaraabadiisu markay goyso ka xidhiiriya saasuu macnuhu noqonaya وعn caaئiشhaةa radي allahu canha qaalat qaala rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali wslam alraximu mucallaqaة bاlcarsh qaraabanimadu waxay suran tahay oo ka soo lalmataa carshiga allah taquulu iyadoo dhahaysa man waslanii wasalahu اllah wman qaطacanii qaطacahu اllah mutafaq عalayh qofkii xidhiiriya alla ha xidhiiriyo qofkii gooyana alla ha gooyoba had iyo goor sidaas carshiga iyada kasoo laalaado haysata sidaas ku alla sa'alana marka waa ka aqbalayaayo waa kaan soo marrayba inuu hore ugu ballanqaaday markii uu khalqiga abuurayba uu muxuu aha intay alle subxaana wa tacaala magan gashay uu allana magan geliyo wuxuu ku magan geliyana ay ahayd inuu ugu ballanqaaday qofka xiriiriyana inuu xiriirinayo qofkii gooyana inuu goynayo xadiidkii horena waa kaanu ku soo marray inaanu qof qaraabada goyn jiray siraadka aanu ka gudbaynin oo qaraabadii ammaanada labadaas qofkii xumayn jiray ay jidka isu taagayaan marka qaraabada waa in aad iyo aada loo ilaaliyo qaraabo xidhiidhintu faa'iida adduunka ana waa leedahay iyo to aakhiraba faa'iidadii adduunkeeda waa taa kusoo marrayba ahayd in risqina loo waasicinayo cumrigana loo dheeraynayo qofkii qaraabada xidhiiriya muttafaqun calayh wacan ummi lmu'miniina maymuuna binti alxaarisi radia allahu canha annaha actaqad waliidatan waxay xoraysay jaariyad waliida macnaa jaariya jaariyad addoon u ahayd ayay xoraysay walam tasta'din الnabiya salى الlahu عalيه wali wslam nebigana ma ayna uga idin dalbin mayna uga idin qaadanin marka taas macnaheedu waxaa weeyaan naagta ninka lihi sida axaadiid saxiixa caddaynayso xoolaheeda wax markay rabto inay ka bixiso waa inay ninkeeda weydiiso ninkeeda ka idan qaadato haddii kale marka inuu ka celiyaa buu heli karaa marka nebigu sala allau alay slam waa isaga saamaxay goortamay markaa u sheegtay kolkay samaysay dabadeed ba u sheegtay sala allahu alayh waali wasalam falamaa kaana yowmuha aladii yaduuru calayha fiihi markuu yimid maalinteedii uu ku soo wareegi jiray ee dowladda kolkuu samaynayo habeenkii kusoo hagaagi jiray iyada markuu u yimid ee qaalad waxay tidhi ashcarta yaa rasuula allah ma ogaatay yaa rasuula allah anii actabtu waliidatii jaariyadaydii inaan xoreeyey qaala markaasuu yidhi awa facalti oo miyaad yeeshay qaalad nacam haabay tidhi qaala markaasuu wuxuu yidhi amaa inaki low acطaytiha adigu haddii aad siin lahayd akhwaalaki reer abtiga khayrun kaana acdama liajrika ajrigaa saas u weynaan lahayd muttafaqun calayh marka si fiican baad yeeshay oo qof aada xoraysay waa shay wanaagsan oo ajri la weeyaan oo qofkaasoo kale xubin walbaba xubnihiisa xubin lagaga xoreeya naarta lagaga xoreeya laakiin waxaa kasii ajri badnaan lahayd adiga oo reer abtiga intaad siiso xadhiga u raacraacdo oo khidmada ugu filaato taasaa kaaga sii ajri badnaan lahayd xadiidkuna muttafaq caleyh weeyaan وعn asmاء bint abi bakrin الصdiiq radي allahu canهuma qaalat qadimat calaya umii hooyaday baa ii timid wa hiya mushrikatun iyadoo kaafirad ah fii cahdi rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam ballantii nebiga sal ly slm waqtigii mucaahadada gaalada uu la galay ee lagu jiray mucaahadadii xudaybiya lagu jiray ee nabadgelyada la kala qortay oo dadku ay isu safri kareen iyay ii timid iyada oo marka kolkaan waxna ka doonaysa waxoogaa hadiye iyana u wada faاstaftaytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam rasuulka alla ayaan fityo weydiiyey waxay shakiday inay hooyadeed laba arrimood baa islaantan ku kulantayoo waalidnimo iyo kaafirnimo marka gaalada in la goynayana waa ogeyd asmaa radi allahu canha in waalidka uu xaqlaya oo la xidhiiriyana waa ogeyd marka labadantada arrimood midoodii xoog badan ma gaalnimada la rajaxayaayo waalidka waayo gaalnimada ka xoog badan hooyada ma soo dhawaynayo mise waa cagsi oo gaalba baa iska aatay kole haday waalid leedahay xaqeedii waa ay waalid hadday tahay xaqeedi waa leedahay taasay garan weyday markaasay weydiisay rasuulka sal alla alay slam faqultu e, waxaan idhi qadimat calaya ummii hooyaday baa ii timid wahiya raaqibatun iyada oo wax rabta iyadoo wax iga rabta xidhiirin rabta afaasilu asilu ummii ma xidhiiriyaa hooyaday qaala markaasu wuxuu yidhi nacam silii ummaki haaye hooyadaa xidhiiri mutafaq calayhi taasuna waa taa ay kusoo degtay aayaddii arrintaa ka hadlaysay ee alle subxaanahu watacaala uu dhahayey adi suurat ku jirtay suurat lmumtaxana ku jirtay ee gaalada laba u kala qaadaysay ee kusoo degtay weeyaan laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatilukum fi اdiini walam yukhrijukum min diyaarikum iyo aayadda kale ka dambaysa e inamaa yanhaakum allahu can aladiina waqaataluukum fi diini waakhrajuukum min diyaarikum wadaharuu calaa ikhraajikum labadaas aayadood baa marka qisadantada kusoo degay muttafaqun calayhi weeyaan qowluhaa raaqiba ay taamicatun cindii tas'alu shaya tas'alunii shay-an iyada oo wax iga rabta oo wax weydiisanaysa qiila waxaa la yidhi kaanat ummahaa min annasab hooyanimadaasu hooyadii dhashay bay ahaydna waa la yidhi wa qiila min alradaaca nuujin bay hooyo u ahaydna waa la yidhi wa saxiixu lwal kii horaa saxiixu inay hooyadeed ahayd wa can zaynab athaqafiya imra'ati cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu wa canha qaalat qaala rasuulu llahi sal ly slm rasuulka allah wuxuu yidhi tasadaqna yaa macshara annisaa jamaacadiinna haweenka oo wax sadaqaysta walow min xuliyikunna dahabkiinnaba ha ahaadee xuli waxaa la yidhaahaa waxa haweenku isku qurxiyaane xidhaan baa la yidhaahaa walow waxyaalahaad ad xidhantiinba aad wax ka sadaqaysateene wuxuun sadaqaysta qaalat waxay tihi zaynab radi allahu canha arrimahaas oo kalena wuxuu fari jiray nebiga sal la alay slam kolkay ciidda ay tahay uu markuu ragga u khudbeeyo yuu intuu ragga soo dhaafo oo haweenka sufufkooda soo horjoogsado yuu gaar iyaga ula hadli jiray oo sadaqada uu fari jiray qaalat markaase waxay tihi farajactu ilaa cabdillaahi bni mascuud cabdullahi bni mascuud oo ninkeedii baan ku soo noqday faqultu markaasaan waxaan ku lahu waxaan ku yidhi innaka rajulun khafiifu dati lyad yani faqiir adigu waxaad tahay nin oo waxaa gacantiisa ku jira uu fudud yani nin faqiiraa tahay wa waina rasuula allahi sala allahu alayh waali slam amaranaa bisadaqa rasuulka allana wuxuuna faray sadaquna faray annaga haweenka ah faatihi u tag fas'alhu warayso in adiga iyo carruurtaada inaan wax idinku sadaqaysto agoon aan koriyo iyo inay ii bannaan tahay iyo in kala weydiiye in kaana dalika yujziu canii hadduu kaasu iga gudayo sadaqa idinku noqonayo waan idin siinayaa wa ilaa saraftuhaa ilaa hayrikum haddii kalese dad kale aan u leexinaya dad kale aan siinayaa faqaala cabdullahi radi allahu canhu markaasu cabdullaahi wuxuu yidhi bali tiihi anti may adigu u tag faاnطalaqtu waan baxay faإida imra'aة min alanصaari bibaabi rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalih wasalam waxaan la kulmay haweeney ansaareed oo albaabkii rasuulka alla sala allahu alيyh wali wasalam taagan xaajatii xaajatuhaa danteedu ay dantayda tahay isku isku maqsuud aan nahay arrintaan u socday oo kale iyana u socota wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam qad ulqiyat calayhi almahaaba rasuulka allana wuxuu ahaa mid haybad alla saaray yuu ahaa fa kharaja calaynaa bilaalun radia allahu canhu bilaal baa noo soo baxay fa qulnaa lahu waxaan ku nidhi iiti rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alla u tagoo fa akhbirhu uga waran ana mra'atayni bilbaab laba haweeni inay albaabka joogaan tas'alaanika oo ku weydiinaysa ku weydiinaya atujzi'u ma ka gudaysa asadaqatu canhumaa sadaqadii aad fartay ma ka gudaysaa sadaqad oo ay ku sadaqaystaan calaa aswaajihimaa raggooda iyo wa calaa aytaamin fii xujuurihimaa agoonno dhabtooda ku jira yani agoonna ay koriyaan oo kuwa ay dhaleen ama la dhashay ah inay siiyaan sadaqada aad sheegaysay ma ka gudaysaa waxa weeye agoommada iyada ay korinaysayna waxay ahayd agoommo walaasheed ay dhashay ahayd siduu ibnu maaja uu sheegay muxuu ahay isnaad saxiixa uu ku sheegay markaas <clears throat> ta kalena sidoo kale iyadana danteeda walaa tukbirhum man naxnu ana uga warramin dadka anay waa heblaaya heblaaya dhihine lama haweena dheh waxay sidaa uleeyihiin leeyihiin uga warraminna waatay horteeda kasii oo haybada rasuulka alla sala alla alay slam ay ka haybaysanayaan ayay sidaa xataa magacooda u qarinayaan qaala fadakla bilaalun calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam bilaal baa u galay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam fasa'alahu wuu weydiiyey arrinkii isaga ahaa faqaala lahu rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka allah wuxuu yidhi man humaa waa kuwee labada haweenkihi bilaal hadda marka waxaa qabsaday laba arrimood baa la soo gudboonaatay haweenkii hore waxay yidhaaheen hana sheegin rasuulkuna sal ly slm wuxuu yidhi waa kuma waa weydiiyey marka rasuulka xataa ka rajaxan xaqoodii oo waa sheegay marka bilaal horta hore ma aanu sheegin laakiin kolkuu weydiiyey buu u sheegay qaala markaasuu yidhi imra'atu min alansaari wa zaynab waa haweeney ansaareed iyo zaynab faqaala rasul lah sl sl ayu zayaani bihiya zaynabyaalka waa middoodee qaala markaasuu yihi imra'atu cabdillahi waa haweeneydii cabdullahi qaala rasuulu llahi sal l sl rasuulka allah wuxuu yidhi lahumaa ajraani laba ajar bay leeyihiin ajru lqaraaba wa ajru sadaqa ajrigii qaraaba xidhiirinta iyo iyo ajrigii sadaqaday leeyihiin muttafaqun calayhi marka qaraabada waxa la siiya ayaa ugu ajri badan waa kan hadda ka horna soo maray uma adnaaka inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhihi uu dhahay ninkii weydiiyey yaa ugu dadka ugu habboon qofka aan wax siiyo xadiidkii kalena waa kii ahaa ibda' biman tacuul uma mxuaha dadka masruufiisa ku bilow haddana marka dadka kuuxiga haddana kugu sii dhow وعn أbي سفyاn صkر بن xرب رضي الله عنه في xadيiثihi الطويل في qصة هرqل ee ku saabsanaa in yaroo ka midana aan soo maray isagoo dhan aanu wada sheegayninba ee wuxuu yidhi ana heraql qaala liabi sufyaan heraqla abu sufyaan ku yidhi famaa yaamurukum bihi yani nabi sal sl muxuu idin faraa qaala markaasu yidhi qultu waxaan idhi yaquulu wuxuu dhahaa ucbud llaha waxdahu walaa tushrikuu bihi shay-a alle oo kelidii caabid oo waxba ugu shariig yeelina watrukuu maa kaana maa yaquulu aabaa'ukum xaabayaalkiin dhihi jireen iska dhaafa oo shirkiga iyo waxyaalaha ah wayaamurunaa bisalaa wasidqi waalcafaafi wasila wasila baa hadda halkan kada ku saabsan muttafaqun caleyh xadiidka intantadana hadda ka hor baan soo maray raqam sita oo hamsiin ayaan kusoo maray isagoo usoo deliishanaya sidqiga runta usoo deliishanaya haddana halkan uu kusoo celiyey oo silaturaximka usoo deliishanaya xadiidkuna xadiid dheer buu ahaayo qiso dheer lahoo macaani fara badan iyo axkaam badan ay ku jirto wacan abi darin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala alla alay slam inakum sataftaxuuna ardan yudkaru fiiha alqiraad idinku waxaad qabsan doontaan dhul oo qiraad lagu sheegay yani qiraadka ay ku isticmaalaan qiraadkuna marka wax lagu miisaamo weeyaan dhul sidaas ah ayaad maxaahad aad qabsan doontaan dhulkaasuna masr weeyaan wa fii riwaayatin faidaa fatax aya fastawsuu biahlihaa khayran ahlkeeda khayr usula dardaarma a wa fii riwaayatin sataftaxuuna misr masr baad qabsan doontaan wa hiya ardun yusamaa fiiha alqiraad waa dhul oo qiraadka lagu isticmaalo oo qiraadka lagu sheeg sheego fastawsuu biahlihaa khayran dadkeeda khayr isugula dardaarma yani qaarkii qaar kale ha kula dardaarmo mise dardaarankayga qaata fa ina lahum dimmatan cahdi bay leeyihiin waraximan iyo qaraabay leeyihiin wa fii riwaayatin riwaaya kaloo saddexaadna waxay ahayd faidaa fataxtumuuha faida ftataxtumuuha marka aad qabsataan fa axsinuu ilaa ahliha dadkeeda wanaag u sameeya oo dhaqaaleeya fa ina lahum dimmatan waraxima waxay leeyihiin axdi iyo qaraabanimay leeyihiin aw qaala mise wuxuu yidhi dimmatan wasihraa waxay leeyihiin axdi iyo xididnimay leeyihiin seedinimo rawahu muslim qaala alculamaa culammadeen waxay yidhaaheen alraximu alatii lahum qaraabada ay leeyihiin waxay ahayd kownu ummi kownu haajara ummi ismaaciil minhum haajartii ummu ismaaciil ahayd oo ismaaciilna uu dhalay carabta cadnaaniyiinta ee qurayshina ay ka mid tahay rasuulka sal ly slm uu ka mid yahay uu dhalay hooyadii hooyadii ayaa reer masar ahayd waa marka waa qaraabanimo fog weeyaan wasihru xididnimada ay riwayadan kale sheegtayna kownu maariyata ummi ibraahim ibni rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam minhum maariyadii muxuu ahay wiilkii ibraahim ee u dhashay nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa reer masar ahayd marka rasuulku sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ummaddiisa kula dardaarmayaa dadkaad dadkaas reer masar ah buu qaraabadaas iyo ugula dardaarmaya daraaddeed marka qaraabadaasuna qaraabad fog bay ahayd marka waxaa mu'arikiintu ay sheegeen markay saxaabadii ridwaanullahi calayhim masar ay qabsadeen ayay u sheegeen odayaashoodiiy u sheegeenoo waxay yidhaaheen rasuulka iyaga sala allahu aleyh waali wasalam yaa nagala kiin dardaarmay oo waxaan rabnaa inaan idin xiriirina marka idinkuna ogaada arrintaas ogaada oo muxuu aha waxba rabshiiy waxba isku kicininayaana dhibaata iga gaarina markaasay la yaabeen markaasay waxae taasu waa qaraabo oo nabiyaalka iyo un dadka nebiyaalka jidkoodii raacay mooyaane dad kale aan xidhiidhinayn laga ibraahim laga waxaan ujeeda nabigu sal ly slam ismaaciil laga yaabo soddon awow iyo ka badan inuu ka tirsado maca daalika qaraabada intaa jirta ayuu xidhiirinayaa nebigu sala allahu aleyh waali wasalam oo ummadiisiina xidhiiriya uu leeyahay marka qaraaba in kastaba ha eh waa in la xidhiiriya wa can abi hurayrata radi allahu anhu qaal lama naزlat hadihi اlaaya markay aayaddanteedu soo degtay ahayd waandir cashiirataka alaqrabiin u dig qaraabadaada dhow cashiiradaada dhow u dig markay aayaddaasu soo degtay mudaca rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka alla u yeedha u dhawaaqay qurayshan faijtamacuu way soo urureen fa cama wa khasa caamna waa ka dhigay haasna yani gaar ahaana qabiila oo hoosena waa ugu dhawaaqay guud ahaana waa ugu dhawaaqay wa qaala wuxuuna yidhi yaa banii cabdishams wa reer cabdishamsiyow yaa banii kacb ibni lu'ay anqiduu anfasakum min annaar way kala sarreeyaan marka labadoodaasuna banu cabdishamsi waa hooseeyaan cabdishamsi waa waa in cabdimanaaf marka kacb ibni lu'ayna waa sarreeya war naftiinna naar ka badbaadsada yaa bani murata bni kacb bani mura ibnu kacb ow anqiduu anfusakum min annaar yaa bani cabdimanaaf hoos buu marka haddana usoo degay reer cabdimanaafow anqidu anfusakum min annaar yaa bani haashim way kasii hooseeyaan marka haashim wayna cabdimanaaf anqidu anfusakum min annaar yaa bani cabdilmualib bani haashim bay iyaguna kasii hooseeyaan anqiduu anfusakum min annaar yaa faatima gaar ahaan bu marka qof qof buu haddana ugu dhawaaqaya qoys qoys iyo qabiil qabiil iyo markuu intaba u dhawaaqay anqidii nafsaka min annaar naftaada naarka badbaadi fa inii laa amliku lakum min allahi shay-an anu alla xaggiisa waxba idinkama hantiyi kareen hayra anna lakum raximan laakiin qaraabanimaad leedihiin sa abulluhaa aan ku qoynayo bibalaalihaa muxuu ama bibilaalihaa qoyaankeedii aan ku qoynayo biyihii idinku qoyn yani qarabaannimo aadan xidhiidhinayo yaa leedihiin oo waa idin xidhiidhinayaa laakiin alle waxba idinkama tari karo muxuu ahaay taasuna marka ma anfinayso inuu shafaaco leeyahay nebigu sala allau alay waslam shafaaco waa leeyahay oo shafaacadiisu mid caam iyo mid khaasaba waa leedahay oo shafaacadiisa waxaaba ka mid ahaa in gaalada qaarkeed intuu u shafaaco qaaday sida abu taalib oo kale loogaga aqbalay in cadaabkii laga fudaydiyo labadii nin ee qabriga lagu cadaabayeyna in iyagana intuu u shafaaco qaaday in muddo ah cadaabka in laga fudaydiyo isagana loogaga aqbalay marka laakiin shafaacadu waa shay wax uu shaygu isagu qofku hanti iyo awoodu u leeyahayna waa shay wax aad qof aad ku leedahay xurmo aad ku leedahay iyo weji aad ku leedahay kolkaad ka qabsato uu ku siinayo iyo waxaad adigu leedahay waa kala laba marka waxba idinkama ahaan deema kolkuu leeyahay wax awoodahoon leeyahay anigu ma jiro laakiin rabbiley subxaanahu wa tacaala shafacadiisa waa aqbalayaayo waa wuu shafaaco qaadaya rasuulku sala allahu alayh waali wasalam laakiin hadday sidaa iyo gaalnimada ku dhintaan shafaacana ma aanu u shafaaco qaadeen qowluhu sala allahu alayhi waalihi wasalama bibalaaliha bifatxi lbaai athaaniya wa kasriha balaaliha iyo bilaaliha labaduba waalbilaalu lmaa biyaha qoyaanka ayaa bilaal la yidhaahaa wa macna alxadiid saasiluhaa waan xidhiin doonaa baa laga wadaa waan qoyn doonaayo biyaheed baan ku qoyn doonaadaasu waan xidhiirin doonaa baa laga wadaa shabaha qaطicatahaa bilxaraara wuxuu ku shabahay nebigu sala allahu alay wasalam goynta qaraabada kulayl iyo dabbaxaya tudfaw oo lagu baktiinayo bilmaay biyo wa haadihi tubradu bisila iyadana qaraabanimadana waxaa lagu lagu qooyaa iyadana lagu qaboojiyaa xidhiirinta wa can abi cabdillaah camr bn اlcaasi radia allahu anhu canhuma waa cabdullahi iyo aabihi canhuma kau laleeyahy lakin alcaas isagu kuma jiro alcaas bni wa'il asahmi isagu mushrik buu ahaa lacnat اllahi aley qaal samictu rasuula اlah sal l slm yaquulu jihaaran gayra sirin rasuulka allaan maqlay si caddaan ah oo qarsoodi ahayn yaquul isaga oo leh ina aala fulaan ina aala bani fulaani laysuu biwliyaai ina aala bani fulaan saas aniga halkan qor ya bani ha waa sax taas kalena marka waa jirta iyaduna ina aala abi fulaan reer fulaan reer banu fulaan laysuu biwliyaai ma ah hegtadayda banu fulaankaas waxaa lagu sheegay inuu abulahab u ah banu abilahab qaarna banu abu sufyaan iyo bay ku sheegaanba marka abulahab buu u egyahay abulahab baa aadna xigtadiisa u ahaa kaafirna ahaa awliyadayda ma aha xigtadayda ma aha xataa waxay isku khilaafeen fuqahadu qaraabada rasuulka sala allau alay wasalam ee sadaqadu ka xaraamta ahayd ma ku jiraan reer abulahabi mise kuma jiraan oo qaarkood waxay leeyihiin kuma jiraan in haashimi uu yahay oo nabiga sala alla alay slm adeerkiisa laxama uu yahay haddana kol haddii uu kufriyey ubadkiisii kolay ku tahay isaga kusoo dhowaan lahaa kumay jiraan arrintaas ee qaar leeyihin inamaa weliyi weli xigtadaydu waxaa weeyaan allahu wa saalixu lmu'miniin alle iyo mu'miniinta saalixiinta ah yaaniga qaraaba ee xigtadayda ah walaakin lahum raximun abullaha bibilaaliha qaraabanimayse leeyihiin aan biyaheedii ku qayn doono waa tii hadda aan soo sheegnay oo kale muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaariy وعn أbي أyوب khالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجuلا qاla ya رsuul الله أخبirnii بcmل يدkilnي الجنة iiga waran cmل oo jannada i gelinaayo ويubaacidnii min الناar naartana iga fogaynaya faqala النبyu slى الlه عليه وaلي وسلم markaasuu wuxuu yihi nebigu sl ly slam tacbud اllaha walaa tushriku bihi shayئa allaad caabudaysaa adigoo waxba ugu shariig wa tuqimu salaa salaadana waad toosinaysaa wa tu'ti zakaa zakadana waad bixinaysaa wa tasilu raxim qaraabadana waa xidhiirinaysaa taasaa janno ku gelaysa marka watasilu raxim saddexdaas camal afarta camal buu u sheegay muttafaqun calayhi waanu soo noqon doonaayo kun iyo laba boqol iyo laba iyo toban buu ku imaan doona mar labaad wa can salmaan بn caamir الضbي radي الlه عnه عn النبي صl ل sلم qaal إda أfطra أxadكم falyfطir عalىa tmrin midkiin marka uu afuraayo timir ha ku afuro fain lam yajid tmran haddaanu timir helinna falmaa biyaha ku afuro faina alma'a طahuur biyuhu waa kuwa wax طahiro weeyaane wa qaala wuxuuna yidhi aلsadqaة عlى اlmiskiini صadqة wa عlى di الraxmi tintaan sadaqatun wa sila sadaqada miskiin wax lagu sadaqaystaayo waa sadaqad taa qof qaraabaha lagu sadaqaystaana waa laba oo waa sadaqa iyo qaraabo xidhiidhin waa tii aan ku soo marray xadiidkii zaynab oo kale qisadii zaynab aan kusoo marray oo kale weeyaan isaguna marka marka waxaa weeyaan xadiidkan kada wuxuu leeyahy rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan tirmidi baa wariyay oo xadiid xasana weeyaan buu yidhi buuna leeyahay wuuna soo noqon doonaa wuxuu kusoo noqon doonaa kun iyo laba boqol soddon iyo sideed laakiin xadiidku laba qaybood yuu kala yahay oo qaybina waa waa saxiix qaybina waa daciif qaybta hore walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته